الحمد لله رب العالمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهma انfعnا ma clمtnا وعlمnا ma ينfعnا وزidnا علmا qال المصنف رحمه الله المطلب الثاني الqبر المردود وفihi ثلاثة مaاsd وفihi ثaلaثaة مaغاsd qaybihii aan ku waxaan soo bilownay aqsaamu alkhabari biictibaari alquwa wadacf meeqaan uqaybinay ilaa maqbulin wamarduudin maqbulkii marka ayaan kusoo jiray wax u dambeeyey saxiixii iyo xasankii iyo qeybihii daatiyooda iyo gayrihiidii aqsaam kale oon qaybina way jirta khabaru aqsaamu alkhabari almaqbuuli biictibaari alcamali wa gayri alcamali waxaan u qaybinay almuxkam wاlmukhtalif fi اlxadiid wاlnaasikh wاlmansukh cashirkaasaa u dambeeyey waxaa maanta bilaabanaya halkan qeybtii labaad oo ah alkhabaru اlmarduud khabarkii la radiyey la celiyey waxaa loo celiyeyna waa daciif haddii sababta dضacfiga keentana waa keeni doonaa wa fiihi khabaru marduudkaasi maطlabkiisu waxaa ku hoos jira thalaathatu maqaasid saddex maqsad maqaasid buu ku magacaabay oo maطlab waxa ka hoseeya <clears throat> musanifka isagu almaqsid buu ku magacaabay walaa mushaaxata fi اlisilaax sidii hadba qofka uu wax u dejiista saa iskale dhib maleh wasaa'il iyo tartiibaad wey alkitaab albaab alfasl almabxath almaطlab almaqsid bu asaga yiri saasuu ku xujisiyey almaqsid alawal maqsidka koobaad aldaciifu baa la yidhahdaa daciif buu ku magacaabay wixii kuwan kaleba ayba daciif ayaguba yihiin labadan kale soo socotaba daciif ay yihiin wuxuu sheegay musanifka magac caam ah oo daciif la yidhahdo inuu jiro marka la faahfaahiyaba ha kala babaxaane marka maqsid buu ku magacaabay gaar ah ayuu u sameeyey almaqsd الthanي maqsidka labaadna almarduudu waa xadiidka la radiyey bisababi sakdin dhicitaan sababteed min alisnaadi sanadka xaggiisa oo wax ka dhacay sanadkii baa sakdi ku dhacay ile waxaa shardigeed xadiidka suu maqbuul u noqdo itisaalu sanad baa shardiga soo maheen itisaalkii baa la waayey oo sakdu lisnaad baa dhacay sanadkii baa wax ka maqan yahay ma xiriiro almaqsd الthalith maqsidka saddexaad almarduudu xadiidka la radiyey weeye bisababi dacnin durid sababteed fi raawi raawi la dacniyey oo hadda waxaa kamid ah xadiidka maqbuulka inuu raawi yahay raawi cadli ah, ah cadaalad baa shardiheed cadaaladii baa la dacniyey ama maehe waxaa shardiheed addabtu baa shardiheede dabdigii baa la dacniyey dacnigu labadaasu galaa dacnu raawi raawi marka la dacninaayo labada mid kamida un baa lagu dacniyaa ima طacnun fi اlcadaala in cadaaladiisi la dacniyey kaan yakuna faasiqan aw kaadiban aw mutahima biاlkadibi aw mubtadican aw majhuula shantaasa waxaa la dhahaa almadcuunu biاlcadaala shantaas cadaalad ayaa lagu dacniyey ama waxaa lagu dacniyey xagga dabdigi iyo xifdigi baa laga haystaa faaxishu lqalad weeye sayiu lxifdi weeye saaxibu lgafla weeye xagga maarata xifdigii baa laga haystaa way noo imaan doonaano dacnigu toban bay noqon doonaan almarduudu bidacni toban qeybood buu qeybin doonaa oo shanna cadaalad ay tahay shanna xagga labdiga ay tahay marka saddexdaas uu qeybiya musanifka xadiidkii marduudkaha daciif almarduud bisababi sakti min alisnaad almarduudu bisababi dacnin fi raawi alkhabr اmarduudu wa asbaabu raddi xadiidka marduudka la yihahda daciifka ayaa sababta loo radiyey tacriifu marduud waxaa la yihahdaa huwa alkhabr اladii waa xadiidka lam yatarajax una raajix noqonin sidqu lmukhbiri bih qofka mukhbiru bihiga la yihahdo ee wax waramaya runnimadiisa raajix maaha inuu run sheegi iyo runnimadiisa ayaan raajix ahayn wadalika bifaqdi sharطin waxay runnimadiisa ayna raajix u noqonin ama mhbir bih xadiidka laftirkiisa waa la dhihi karaa wadalika bifaqdi sharطi shardi baa la waaye aw mase akara ka badan min shuruud اlqabuuli xadiidka maqbuulka ee la aqbalaya shuruuddiisii shardi kamida la waaye ama ka badanba alatii shuruud اlqabuulkii maradna soo martay binaa inaga fii baxdi saxiixi saxiixa markaan baarayna n ka hadlaynay shuruudii qabuulkee nagu soo martay shanteed shardi kamida haddii la waayo ama ka badan la waayo yaa waxaa la dhaha xadiidkaasi alkhabar marduud baa la yihahda <clears throat> wuu <clears throat> ku soo noqonaya de shuruud اlmaqbuul shan bay ahayd soo maha itisaalu sanad cadamu eh, eh, itisaalu sanad ah, alcadaala adabtu aha cadamu shudu cadamu alcila shantaas wey shantaa mid kamid a ah hadii laga waayo ama laba laga waayo ama saddex laga waayo xadiidka noocaas waxaad ku magacaabaysaa ku bixinaysaa alkhabar marduud waa la marduudi waa la radiyey maxaa loo radiyey shardi baa la waadi shuruud alqabuul kamida ah. sanadkii waan xiriirin raawiga baan caadil ahaen dabdigiisi baa xumaaday cilaa gashay xadiidka shuduud iyo mukhaalafati hiqaad bu faraha la galay oo dadka fiqaysan buu khilaafay shantaa mid kamid a ah, haddii la waayo khalaas wakaa marduud aqsaamuhu marduudka xadiidka la yihahda qeybihiis waa asbaabu raddihi sababta loo radiyeyna ayaana waa la sheegaya laqad qasama alculamaau culummadu raxmat ullaahi wajazaahum allahu khayran waxay qaybiyeen alkhabar almarduuda khabarkii marduudkahaa ilaa aqsaamin kahiira bay uqeybiyeen qeybo fara badan bay uqeybiyeen aqsaam fara badan waaka uu dhowr iyo todoba afartan a qaarkood leeyahy ay gaarsiinayaan ilaa aqsaamin kahiira wa alaquu calaa kahiiri wa alaquu waxayna ku ilaaqeen oy ku magacaabeen calaa kahiirin wax fara badan oo min tilka alaqsaam qeybahaas kamid ah uu daciifka u qeybsamo asmaaan asmaa bay ku magacaabeen khaasatan biha oo gaar ah nooc kasta oo daciif magac gaaru leeyahy magac gaaru leeyahy maalan shuduud baad maqli adishaad waxaad maqlaysaa maalan munkar baad maqli marka magac gaaray leeyihiin wa minhaa waxaase kamid a xadiidka daciifkaa ah. maa xadiid lam yudliquu calayha culummadu ayna ku magacaabin isman magac khaasan biha u gaar ah magac u gaar ah kuwa aan lahayn baa jira bal samawha ay u bixiyeen uun bismin caamin magac caam la wada leeyahay huwa magaca caamka adaciifu weeyaane mid waxaa iska jira xadiiu daciifun iska dhigi sababtuu ku daciifoobay iyo magaca gaarkeeda ku daciifoobay laga sheegayo maxay tahay magaca gaarkeeda ku daciifoobay ma mutahamba matruuk miyaa mawduuc miyaa magacyaha gaarka matruukun mawduucun munkarun shaadun mucalalun magac gaara ku aan loo sheegeynna waa jira daciifun iska dhigi ama asbaabu radi xadiiثi xadiidka asbaabta lagu radiyo fakaiiratu way fara badan tahay sababta xadiidka uu ku noqdo way badan tahay laakinahaa ha badnaatee tarjicu waxay ku noqotaa aw turjacu loo celiyaa fi ljumla duuduub ahaan waxaa loo celiyaa ay u noqotaa ilaa axadi sababayni ra'iisiyeyn laba sababood oo waaweyn mid a ah ayay u noqotaa sababta dacfiga keenta markii lasii faragalo labadaasaa sii badanaysa o wax fara badan keenaysa laakiin marka laisku soo aruuriyo xadiidka waxaa sababta daciifka ka dhigtaa laba sababo waaweyn ba u sabab ama ah. ah, asbaab radi xadiidi fa kahiirat wa badanta laakinaha tarju waxay u noqonaysaa fi ljumlati xagga duuduubahaan marka lasoo duuduubo ila jumle iyo tafaasiil baa jirtee ilaa axadi sababeyn ra-iisiyeyn laba sababood oo ra-iisiyeyna waaweyn mid kamid a ah ayay sababu radiga u noqdaan humaa labadaas sababood ee waaweyne xadiidka sababta loo diida kamid a waxaa weeye ko ama alif snaad xadiidka wuxuu eersaday oo marduud u u noqday sanadkii baa wax ka dhacay sakdun dhicitaan sakdun raawin raawi baa dhacay min alisnaadi buu ka dhacay maxaa la rabay itisaalu sanad baa la rabay sanadka min mualifi اlkitaabi ilaa muntahaah laga bilaabo mualifka kitaabka alifay ilaa meeshu ku dhamaanayo inuu fulanu can fulanu can fulan taxnadaa la rabaa oo arday walba caman fowqah uu ka wariyo marka taasaa la rabay tii baa la waayay oo qof maqan sakdi baa dhacay sakdigaa marka xagee ka dhacay sanadka awelkiisu ka dhacay mine aakhir buu ka dhacay dhaxdu ka dhacay waa xiriiraa dhaxdu ka dhacay xiriira ma aha afartaas lagu soo aruuriya h awelku ka dhacay maxaan dhehena mucalaq aakhirku ka dhacay maxaan dhehena mursal dhaxdoo xiriir buu ka dhacay maxaan dhehena mucdal dhaxda oo aan xiriirin buu ka dhacay maxaan dhehena munqadic afartaas lagu soo aruuriya sakdiga sidiisaba marka qaarkoodna waxay dhahaan sakdu daahiri sakdu khafi waa imaan doonaa mid daahir muuqda o afartan sheegnaya mid khafiya sida mudliski iyo mursal khafigi wa inoo iman doona ayb marka sakdi baa dhacay sanadkii la rabay inuu xiriiro ayaa dhexdihiisi wax ka maqan yahy ba sababta kale raisiga ee xadiidka loo radi waxaa weeye dacnun fi raawi raawigaaba lagu dhegan yahayba dacnun duritaan fi raawi raawi la duraayo sanadki waa taxan yah kuwa fulan fulan fulan waa taxan yahy laakiin ruwaaddii sanadka ku jirta mid kamida ah lagu dhegaya oo leso hebel maaha hebel waa madcuun oo xaggee laga dacaniye oo laga duray diinta laga duray meehe xagga fahamka iyo xifdiga laga duray labadaa ma geli iln nacam labadaas marka markaad maqasho xadiidkan waa marduud labada baad u badan waxaad suuraysanayso saqdu min alisnaadi aw dacnun fi raawi wa taxta kulin mid kasta hoostiisa oo min haadayni sababayni labadan sababee raisiga kamid a anwaacun baa noocyo mutacadidatu fara badan mid walba intaasoo noc baa hoosgelaysa saqdiga waxaa hoosgelay intaas dacmin fi raawina intaas way usegelaysa saatakallamu buu kuli musanifka waan ka hadli doonaa calayhaa anwacdaasi bihalaathati maqaasida saddex maqsad mustaqila oo gaar ah mufasalatin oo mufasilatin kala saaraysa ama mufasala la saaray yaan ku keeni insha allahu tacala dula yihahdo saddex maqsad oo mustaqila yani mid walbaba baabkiisa oo gaar ah maqsadka soo ogaatay waa wax madlabka ka hooseeya insha allahu tacala dula yihahdo mubtadian xaalan bilaabay maqsidyo daciif baan ku bilaabi saddexdii maqsideen kuu ballan qaaday waxaan ku bilaabi maqsadka koobaad oo ka hadlaya addaciif alladii daciifkii yucaddu lagu tiriyo huwa asaguba alismulcaamu magaca caamkaa linowci marduud magac nooca marduudka oo dhan marka laisku aruuriyo yuu magac caama u yahay dhammaan sakdi raawi sakdi ahaado ama dacni ahaadee isku aruurintaas al daciif laisku dhihi marka asagii buu marka si gaara ah oga hadlay duuduub kadib uu tafaasiiltii iyo asbaabu radigii oo labada ahaa ayuu haddana dhex geli doonaa mubtadican xaalan ku bilaabi baan saddex maqsad kuu sheegi bimaqsadi daciifi baan ku bilaabi aladii maqsadu daciifkii yucadlu aladii daciifkii yucadlu lagu tiirinayo huwa lismu lcaam magac caama wey lincil marjuud hadda daciif hadaa tirahdo waa magac caama wey uu kuu sheegay kaama maqarin marka kadib buu deena magaca daciifkaa sababu dacfigiisuu kuu sheegi doonaa sababu dacfigina waa labadaa sheegnay ima sakdun wa ima dacnun sanadkiiba wax ka maqan yahay mee raawigaaba la dacniyeyba المqصد الأول الضعيiف تcriiف ضعيif ضعيif baa la tacriifinaya lغaة did الqawي midka qawiga didkiisa wax kasoo horjeeda aya wxa l dضعيif ba ldhaha mararka qaarkood didka shayga wax lagu tacriifiyay iskaga tacriifiya did الqawي qawi iyo ضعيif un wey inaad qawi tahay inaad ضعيif tahay labada mido wey الmuؤmiن الqawي khayr وأxab ilى الlahi min الmuؤmiن الضعيif wka marka wضعيifu ضعيif marka hadlayan xisiyu وmacnawiyin bu qabsada mid waa xisi midna waa macnawi mar waxaa looga jeedaa mid xisya jismigiisibaa daciifa tabartiisibaa yar midnama waxaa loo jeedaa daahirkiisa ahaado mid xoog badane eh, macnawi baa dacfi macnawi loo jeedaa macnawiha ah. oo mid xadiidku ka hadlaayo ah. ma dacfi xisiha ya mise mid macnawi ah. almumin alqawiyu khayrun axabu ila allahi min almumin aldaciif marka laleeyahy marka muminka iimaankiisa uu xoog galeeyahay go-aankiisa iyo casmigiisa iyo eh, fulintiisa awaamirta alle nawaahida ka tegideeda naftiisa xakamaynteeda waxaasa laga hadlaya laga hadlaya walow jismigiisa haba ahaada naxil wa dacfu saxisiyu wa macnawiyun buu qaybsamaa wاlmuraadu bihi waxaa maanta loo jeedo dacfiga huna adacfu اlmacnawiy baa loo jeeda xadiid baa daciifa marka lu leeyahay xadiid dhuuban oo tabar yar ma aha macnuhu ee waxaa loo jeedaa macno ahaan buu daciif u yahay shuruuddaasaa la waayey isilaaxan huwa maa lam yajmac waxaa la dhahaa daciif huwa daciif ma ay ladii waa xadiidka lam yajmac aan uuna kulmin sifat xasan xasan sifadiisii uuna ku kulmin ah, lam yajtamic waxaan ku kulmin sifat xasani ah, xasanka sifadiisi bifaqdi shardi bisababi faqdi shardin shardi baa la waayey min shuruudihi xasanka shuruudiisi kamida ah. markaad xasan soo gaadhaad saxiix ma ma ahaan kartaa wuxuu xasan u leeyahay dee min baabi owla wey min baab awlaa haddiiba xasan shuruudiisiiba laga waayey saxiix shardigiisana waa min baab awlaa maa lam marka waa hadalkii marka bayqawligu kusoo walaay huwa maa sifat alxasan xasanka sifadiisa wixii ku aruurin baa la dhahaa bifaqdi shardi shardi baa la waaya hadi oo min shuruudi xasanka shuruudiisa kamida ah shanti shardi dabdiga xataa u lahaa xasanka iyo dabdigiisaan taam ahayn qaala albayquniyu wuxuu yiri fii manduumatihi wa kulu ma can rutbati اlxusni qasuur fahuwa daciifu huwa aqsaamun kufur ayuu ku yidhi wa kulu maa xadiid kasta oo can rutbati alxusni xasanka martabadiisa qasuur ka gaabi ka yaraada oo ka hooseeya fahuwa kaas adaciifu daciif baa la yihahdaa wahuwa aqsaamun qaybo wey aqsaamtaas kufur fara badan saasuu ku yidhi marka xasan wixii ka hooseeya daciif baad ku dhacday daciif uu ku dhacay tafaawutuhu daciifkaas inuu kala tegsan yahay oo isku martabo unan ahayn daciif daciif ma tahay ma waa kala daciifsan yahy wayatafaawatu dacfuhu dacfiga waa kala tegsan yahay bxasabi shidati dacfi ruwaatihi ruwaadda dacfigooda daraanshaheeda sababteed iyo wakhifatihi khifatu dacfi ruwaad ruwaadda dacfigooda khafiifnimadooda ayay ku kala tegsan yihiin oo raawi inuu dضacfigiisa shadiid yahay dضacfigiisa inuu dhexdhexaad yahay dضacfigiisa mid yar inuu yahay intaba waa dhici karta saasuu daciifkan usii kala daran yahy saasuu kala daran yahy oo hadda cadaaladda xaggeeda markuu daciifka ka galo waa sii daran yahy xagga xifdiga markuu galana ayadana waa lakala qaadi maseyulxifdiba mise waa faaxish mise waa eh, maaratay eh, qof oo eh, aad iyo aad halmaankiis badan yahay ah, kahiir اhafla kama yatafaawat صaxiixu sida saxiixa buu kala tagay saxiix waa soo maray inuu kala tagsanaa saxiixu lidaatihi saxiixu ligayrihi xasanu lidaatihi xasanu ligayrihi waa kasoo lahayn saxiix haddana waa kii aan sii kala maratibloo sii kala saaray asaxu baa soo maray todoba isagoo loo qeybiy xagga kutubta marka laga hadlayo mutafaqan bihi sheykhaan ayaa soo maray in ugu horeeyo wixi bukhaari la keli noqday wixi muslim la keli noqday wixi shardigooda wixi shardi bukhari wixi shardi muslima wixi shardi keyrkooda wixi toddoba loo qeybiy sameyn daciifka sidii wey isagana waa si waa si kaldan yahay kamaa yatafaawatu saxiixu fa minhu daciifu mid iska daciifa jira xadiidu daciifun lagu bari wa minhu daciifu jiddan mid daciif aadah ayaa jira wa minhu laahi mid dhacay baaba jiro wuu hoobtay wa minhu lmunkaru mid munkaraa jira intuu daciif noqday ayuu daciifnimada wuxuu kusii darsaday inuu hiqaadii khilaafay munkar ba laka carray ah, munkar waa mid inkiray wey wa sharu anwaacihi daciifka anwaaciisa midka ugu shar badan almawduucu wey alkadibu almukhtalaqu almasnuuc cala annabi fadalika almawduuc midkaasaa ugu xun ah, marka intaasoo qeybuu leeyahay daciif laga bilaabay ilaa meesha ugu xun ku dhamaaday oo mawduuca ah intaasoo qeybuu kala leeyahay aw alasaniid asaaniidda marka laga hadlaayo xadiidka uu leeyahay sanad iyo musnid iyo musnad iyo sanad isnaad iyo intaba soo maray aw hal asaaniid asaaniidda kuwa ugu daciifsan ee ugu hooseeya ayaa laga hadlaya wa binaan calaa ma taqadama fi saxiix sidii saxiix noogu soo hormartay inaga waa ku dhisayna oo min dikriya saxiil asaaniid asaaniidda ka ugu asaxsan sheegiddeeda waa kaan soo qaadanaye annagoo tii raacayna yaa faqad dakara alculamaau culimmadu waxay sheegeen fii baxhi daciifi daciifi markay baxinayeen maa wax yusama lagu magacaabo bihi maaguba awhal asaniid awhal asaniid wax lagu magacaabay sheegeen waxay ka garab jeexayeen asaxul asaniid asaxul asaniid somaa sogaanaha waxaa garab socota awhal asaniid ayaa garab socota waa adad wey maa yusama biawhal asaniid bay sheegeen waqad dakara alxaakimu naysaburiyu alimaam alxaakim annaysaburi kitaabkiisa macrifatu culama xadid wuxuu ku sheegay jumlatan kabiira koox fara badan oo jumlo oo min awhal asaniid awhal asaniid ah asaniid badan oo daciifa ayuu taxay oo sanadkaas waa awhal asaniid eh, sanadka ugu daciifsan waa intaas waan soo marray asaxul asaniid oo kaan soo qaadanay sidoo kale ayuu awhal asaniid isagana magacaabay binisbati ilaa bacdi saxaaba u sameeyey saxaabada nabiga calay salaam markii loo fiiriyo oo hadda markii saxaabigaa loo fiiriyo sanadka laga wariyey saxaabiga sanadka ugu daciifsan waa sanad hebel bugu dhihi saxaabi hebel xadiid laga wariyey sanadka ugu daciifsan sanad hebel weye saxaabadu ku abtariyey binisbati ilaa bacdi saxaaba saxaabada iyada waa cuduul oo muranka kuma jiraan warkooda waa saxan yahay ee ragga ka warinaya ee ragga lagu dhegan yaha la haysto aw bacdu ljihati ama jihooyin qaarkood marka loo nisbeeyo markii la dhaho sham oo kale waa jiho xijaaz oo kale marki la dhaho waa jiho marka wal buldaan ama beledyaha wadamada qaarkood marka laga hadlaayo kuufa iyo basro iyo marka xadiista ay wariyaan kaasaa ugu daciifsan ayuu kuleeyahy waadkuru waxaan kuu sheegaya bule musanif bacd alamhilati miaal qaar kami qaar miaalada kamid ahoo min kitaab axaakim baan kaaga soo qaaday wagayrihi famina oo asanid ka hadlaysa xaakim kitaabkiisi iyo eyrkii ba waxaan kaaga soo qaaday asaanida midka ugu daciifsan wixii la fiirinayo saxaabiga uu ku dhamaado famina waxaa kamida ko aw hal asaaniidi binisbati abibakr sidiq abubakr sidiq radi allahu canhu arda afdalu hadihi اluma bacda nabiyiha asidiq radi allahu canhu alcatiiq saxaabiga jaliilka rag waxaa jira intay sanad samaysteen ku abtirsaday oo abubakr ku arooray ayaa jira marka sanadka ugu daciifsan ee abubakr dariiqiisa mara wuxuu yidhi sadaqatu bnu muusa addaqiiqi can farqadi sabki can murata طayib can abi bakr sidiiq sanadka saas ah waa awhal asaniid ee ku dhamaada ku intahooda abubakr sidiiq waka aye yaa qaadanaya sanadkaas oo soo baxdinaya sanadkaasaa rabnaa intuu qaado kutub rijaal la aada miisaan ictidaal iyo mxua lisaanulmiisaan iyo tadiib iyo kutubtaa la aada kutub rijaal uu miisaanka saaro waxay culimada ka dheheen soo arooriyaan rabnaa sadaqahaasuu ka bilaabi farqadu sabqi buu ka hadli muratu dayib buu ka hadli abubakar s lama haysto saddexdaasuu noo soo saari yaa qaadan kara ha ayaa cabdallah ya eh? laba cabdallah gacanta sa taagti ay labadiina waa inan kala siinayso cabdallah maxamed adi qaado horta midkaas aad qaadati ba awha asaanid shaamiyiin xagga buldaanta aad shaamiyiin nimanka sham layia wadankaa sham layihahdo ee faraha badan ee hadda dhibaatada ay ka holceysay suuriya ay kamid tahay urdun iyo falastiin dhulkaasa sham layihahdaaye raggaa shaamiyiinta la dhihi jiray asaaniidda ay xaggooda ay midka ugu daciifsan riwaayatu moxamed ibnu qays almasluub waay ko can cubaydillaahi bnu zaxar can caliy bnu yaziid can alqaasim waa ibn muxamed can abi umaamata sanadkaasaa awhal asaniid shaamiyiina yaa qaatay cabdallah adaa qaatay midkaas kaas labood sanadkaas soo aroori maxamed almasluub baana ku jira iska jir ninkii la salbiye dii lakeli waayaa la dilayba jim awha asaanida ibni cabaas asaanida ibni cabaas ku dhamaata ee radia allahu canhu sida loogu abtirina ibna cabaas la sheegtay sanadka ugu daciifsan asaga ibn cabaas m rag baa kuwa magac xaabsanaya rag baa yaa ku shaqaysanaya magaciis sheeganaye asuday suday sagiir maxamed bin marwan ahaa suday suday kale yuu kaaga saaraya mid kalaa jira suday sagiir magaciisu maxamed bin marwan wey isagaa wey can ilkalbiy ninkaa la yihahdo can abi saalixin ka warinaya can ibni cabaasin qaala axaafid ibn xajar wuxuu yihi sanadkan hadihi silsilaة اlkadib laa silsilatu dahab ayuu ku yiri waa silsilada beenta soo maart silsilatu dahabiyan soo marray sooma silsilatu dahab rijaal rag ah rag rag ah oo iska warinaya markaasa silsilatu dahab lagu magacaabay waa silsila dahab ah macnawi kanna waa silsilatu lkadib wey bal fir rag si u kala tegeen kan laa qaatay ya aye cumar iyo waxaas la qaatay ninka la yihahdo alshakoor iyo cumar waas la qaatay haye labadiina keena mithaaluhu ma akhrajahu tirmidiyu mithaal an awhal asaniidkan tirmidi wuxuu soo saaray min طariiqi xakiim اlathram ninkaa la yihah xakiim athram dariiqiis kalagu dhegaya wey can abi tamiimata alhujaymi can abi hurayrata dawsi can الnabiy salى اllahu alيh ali wasalam qaala nabigu inuu yihi man ataa xaa'idan haweeney xayd qabta ninkii u galmooda aw imra'atan haweeney buu u galmooday fii duburiha gadaasha uga tegey aw kaahinan mid falanfalo ama kaahin kuwa kahana kuwa cilmuqeybka sheegtee waxyaala qeybka sheegtaa kuhana la yidhahdaye ayuu u tegey faqad kafara wuxuu ku gaaloobay bima unzila calaa maxamed nabiyullahi maxamed alayh salaam wuxuu lagu soo dejiyey diintii loo soo dhiibay oo ku gaaloobay wax kaluu samaystay cilmulqeyb dad sheegtay buu raacay wixii ilaahay noo soo dejiyey samada nooga soo dejiyey quraan iyo sunaha buu ka leexday wax kaluu ka macal dhigtay uma qaala tirmidi wuxuu yihi bacda ikhraajihi xadiidka markuu soo saaray kadib wuxuu yidhi laa nacrifu ma garanayno hada alxadiida ila min xadiidi xakiim اlathram dariiqa ninka xakiim athram yihahdo base un baan garanaynaa can abi tamiimata ka wariyay alhujaymi can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu uma qaala markaasu wuxuu yidhi wadacafa muxamadu muxamed baa daciifiyey hadduu ku dhaho imaamu tirmidi muxamed sa'altu muxamada qaala muxamedun uku yidhi wuxuu u jeedaa muxamed binu ismaaciil albukhaari abu cabdilaahi yuu wadaa sheekhiisi weeye tirmidi in badan bu marka kitaabkiisa sunanka ah yuu ku sheegaa sa'altu ah, muxamadan qaala muxamed wadacafa muxamed wadacafa muxamedun muxamed albukhaari weeyaan imaam bukhaari haadaa alxadiida waa daciifiyey min qibli sanadi xagga sanadku ka daciifiyey qultu buu leeya sheekha kitaabka alifay qultu waa nin kitaabka iska leh daxaan liana fii isnaadi wuxuu u daciifiyey sanadkiisa waxaa ku sugan xakiiman ahran ayaa ku sugan wqad dacafahu lculamaa waa daciifiyeen faqad qaala canhu alxaafid ibnu xajar fi taqriib tahdiib wuxuu ku yiri fiihi liin fiihi ninka la yihahdo xakiim lafram waxaa ku sugan liinun ba kusugan dacfi baa kusugan yani liin waa waxyaalaha wa lagu waxay kamid tahay jarxiga alfaad ljarxi bay kamid tahay liin fiihi liinun haddaad maqasho waa daciif wey y ka naga qaat xakiim laframka iyo abu tamimat aljuhaymi labadaasa la raba in la keeno ya waaba lagu sheegay waad arta lakin fafahin bu bahan ya keni ya cabdiraxmaan ken ayb xukmu riwaayatihi xadiidka daciifka la yiraahdo riwaayadiisa iyo werintiisa xukunkeeda in la weriyo oo inta lasoo dareeriyo la yiraahdo qaala rasuul اlahi wuxuu leya yajuuzu waxaa banaan inda ahli اlxadiiثi ehlulxadiidka agtooda waxaa ku banaan iyo wagayrihim ehlulxadiid keyrkoodba riwaayat laxaadiidi daciifati axaadiista daciifada ah riwaayadooda riwaayat axaadiis werintood adaciif daciifa axaadiis daciifada in la weriyo way baneeyeen watasaahulu in la fududaysto fi asaaniidiha sanadkeeda min bayaani dacfiha ayadoon dacfigeedana la sheegayninba in iska un iska fududaysto bikhilaafi axaadiidi mawduucati axaadiista mawduucada kuma jirto fainahu axaadiista mawduucada laa yajuuzu riwaayatuha in la weriyo afkaba lasoo mariyo ma banaana ilaa maca bayaani wadcihaa in wadcigeeda iyo dejinteeda iyo been uumashadeeda la cadaynaya mooyeene xadiis mawduuca in afkaa soo marisa ma banaanaba maba sheegi kartidba markaad sheegayso waa inaad raaciso mawduuc ha intaad sheegtaad waa inaad tirahdo war waa been war nabiga kama sugnaanin wax jiro wax ka jiro male inaad sidaa raacisan mooyeene war mawduuc mukhtalaq oo nabiga lagu beenuuntay intaad sheegta ka aamusto taa iyada waa jariima waxaan banaanen wey laakiin wixii intaa ka soo haro oo daciif ah wuxuu leeyahay musanifka yajuuzu cinda ahli xadiidi wayr riwaayat axadii daciifati watasahul fi asanidiha in la fudayso fi gayri bayaani dacfiha halkaas ayadoo taagan yoxoogow jumla muctarida ayuu soo dhexgeliyay shardada waa artaa jixinta iyo jixinta inta udhexaysa maqsuudkii ma aha xoogow istithnaahaan u keenay marka bigayri bayaani dacfiha in laiska sheegi karo bishardayn kan daciifka ahee laiska sheegi karo isagoon la cadaynin marka laiska sheegi karo ee culimmada ay tasaahuleen laba shardi waa in la helo markaad ka sheegeysa laba shardi waa in la helo ashard اlأwl anlaa tatacalaqa biاlcaqaa'idi inayna caqiida ku tacaluqin ka sifaat illahi tacaala xadiid daciif ah inuu ilahay sifadiisa ka hadlayo subxaanahu wa tacaala aad usoo deliishatood ka aamusto ma banaana ba anlaa takuna fi bayaani اlaxkaami الsharciya inayna ku sugnayn oo ku saabsaneen xadiidka daciifka fi bayaani اaxkaami sharciya axkaamta sharciga cadaynteed mima yatacalaqu wax ku tacalaqo bilxalaali wlxaraami ku tacaluq shay xalaal taxliil iyo taxriim xugun sharciya oo u xalaaleynaya ama u xarimaya waa inuun xadiidkaasaa ku tacaluqin kaasna inaad ka aamusta ma banaana maxaa yeele dad baa ku cibaado u malen waxaan cibaado ahayn waxaan xaaraamayn bay iska xarimayaan waxaan xalaal ahayn way xalaaleshanayaan saas darteed inad cadayso wey caqiida hadday tahna wa inaad cadayso wixii labadaa ka soo haray buu kuleeyahay daciifka waa la iska fududaystay daciifka waa la iska tasaahulay waa la iska sheegi karaa adoon waxba daciifkiisa sheegin lakin waa inuuna mawduuc ahayn hadduu mawduuc yahay ma banaan inaad sheegto inaad cadaysa mooyeene intaas wesha kugu aruuriya hadalkaas soo ma yجuز cinda ahl xadيث bغyri riwayat xadيث dضciifaة waa banaan wtasahulu waa banaan fi asanida laiska fududaysta min غyri bayani dضacfiha iyadoo la sheegin bkhilaaf اaxaadiiث اmawducati oo laiska tasahuli karin fainahu axaadiista mawduucada laa yajuuز banaan riwaayata in afkaba lasoo mariyo la weriyo ilaa maca bayaani wadcihaa wadcigeeda iyo daciifnimadeeda iyo dejinta la dejistay ee samaystay inaa cadaynaysa mooyeene kuwa kalese waa laiska sheegi karaa bishardayni baa kuwa kale la sheegi kara laba shardi marka la helo humaa labadaa shardi anlaa tatacalaqa bاlcaqaa'idi wa inan caqiido ku tacaluqin haddii kale cadee ka sifaat اlahi tacaala caqiidada kamid ahe eh, ba anlaa takuna wa inuna xadiidkan daciifka ku saabsanayn ounan ahayn fii bayaani alaxkaami asharciya axkaamta sharciga cadaynteeda mima axkaamta iyo tacalaqu ku tacalluqo bilxalaali xalaali walxaraami wa inuna ku saabsanayn haddii ku saabsanya wa inaa cadaysaa wixii ka soo haray waa la tasawul fadaa'il acmaalki iyo waxyaalahaas ayuu soo reebay soo reebaya yacni buu ku leeyahay tajuusu waxaa banaan hadda intaa kaa soo reebay riwaayatuhaa xadiidka daciifka in la wariyo fii mithli mawaaciidi wixii wacdi ku saabsan wtargiibi wax la jeclaysiinaayo wtarhiibi wax laisku cabsigelinaayo wlqisasi qisooyinka wama ashbaha dalika waxyaalahaas ayaga markaad ka hadlayso daciifka waa iska horgufi kartaa bu kuleh waa sheegi kartaa ya ayada laftirkeeda dee waxaa weeyaan waa inoo imaan doonaa marka xukm lcabal leanna marka la sheegay in lagu camal falaa ka dhalanays marka laftirkeeda waa inoo imaan doontaa xafid ibn xajar hadalka u tiriyo musanifka ayuu ku keeni doonaa naam sideedaba in daciifka la fudaysto culamo badan baan qabin oo arrinta ayada ah diidan naam kuwana waa kale way tasaahuleenoo raggan uu soo wadaaba kamid a ah. sababtuna waxaa weeyaan xadiidka daciifka ah waa laga deeqtooma sidiisaba lama baahna daciif lama baahna haddaad fadaail acmaal xataa rabto waxaa la haystaa kumanaan axaadiis oo saxiixa oo thaabita oo fadaail acmaal ka hadlays maxaa ka badan waxa fadaail acmaala ee ku saabsan ama alaqwaal ama alafcaala cibaadada ee wanaagsan ee laga hadlay inta saxiixan ugu filan haddii tarkiib tahay sidoo kale haddii tarhiib tahay sidoo kale haddii wacdi tahay sidoo kale marka naxnu can ginan waama ka deeqtoonaaba can axaadiisi eh, daciifa waa laga deeqtoomaa lakin musanifku wuxuu kuleeyahay tajuuzu riwaayatu mitli mawaacidi watarkiib watarhib walqisas wa ashbaha dalik wa miman ruwiya dadka laga wariyey canhu tasaahulka canhu xaggiisa atasaahulu tasaahulka culimada laga wariyey fi riwaayatiha xadiidka daciifka warintiisa kuwa tasaahulay waxaa kamid a ah sufyaan thawri baa kamid a ah. oo imaam cadiima wey wcabdiraxmaan ibn mahdi baa kamid ah, isaguna aimada eh, waaweyn waxmed bn xambal baa kamid ah, imam saddexda imaam waaweyn ayaa kamid ah, raggi tasaayul war haddii fadaail acmaal iyo tarkiib tarhiib iyo wacdi waxaa tahay waxba maartay haliska fudayso lakin ayada lafteeda quyuud baa yeelan doontaa wayanbaqi atanabuhu in la baraarugaa haboon ilaa anaka adiga idaa rawaytahaase markaad warinayso min gayri isnaadin sanad la-aana aad warinayso falaa taqul hadhihin fiiha xadiidka asaga ah qaala rasuulu llahi kada ha jasminin Ah, weli waa sii haystaa soo maaratid xoogow tasaahul la samey kuwii tasaahula waxay leeyihiin haddana nafs alwaqti warkan nabi baa utiirinaysa aleyh salatu wasalam war daciif ood ogta inuu daciif yahay inaad nabi utiirisana waa khatar marka hadhihin nabigaasaa yihi hajasminin qaala rasuulullahi hadhihin haddaad sanadka soo taxayso dee sanadkaasaad warka u tiirinaysaa saasay dhe hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel waxay dhaheen nabigaasaa yidhi waad dhihi kartaa laakiin adiga oon sanadkiis soo tixin inaad qaala rasuulullahi intaad tirahda xadiis daciifa sheegto ood jasmiso taas waa inaad ka baraarugsanaato o iska ilaalisaa wynbagii waxaa haboon atanabuhu in laga baraarugo ilaa anaka adigu idaa rawayta markaad warinayso inaad ku baraarugsanaato min hayri isnaadin xadiidka isnaad la-aan hadaad warinayso daciifkaa falaa taqul fiiha hadhihin qaala rasuulullahi kada un haska dhihin wainama taqulu waxaa dhihi ruwiya waxaa laga wariyey can rasuulillahi sala allah alay wasalam kada ow balaganaa canhu waxaa naga soo gaaray kada wamaa ashbaha dalika arrimo noocaas oo kale oo siiqatu tamriid ah ku weri lianlaa tajzima saadan u jasminin binisbati dalika alxadiidi xadiidka asagaa nisbadiisa iyo utiirintiisa lirasuuli sala allahu aleyh wasalam loo tiiriyo walxaal anta adiguna tacrifu aad og tahay dacfuhu xadidka inuu daciif yahay war daciifood adigaba og tahay inuu daciif yahay saada nabi maxamed ugu nisbayna aleyh salaatu wasalaam qaala rasuullah haddaad tirahda nabiga alay slam ad u nisbaysay war aan sugnayn marka waxaaba dhici karta inaad soo gasho man kadaba calaya mutacamidan falyataba maqaadu min anar tana soo geli karta laakiin haddaad cuhdada iska riixdo oo tirahdo waxaa la sheegay waxaa la weriyey ama sanadkii baa taxdo sanadka sanadka saasuu leeyahay aad tiraahdo markaa de dhinac baa iskaga riixday dhinac baa iskaga riixday saasuu ka wadaa <clears throat> xukmu alcamali bihi xadiidka daciifkaa ah in lagu camal falo xukunkiisa muxuu yahay ma lagu camal fali karaa ikhtalafa alculamaau fi lxadiidi kaa hore wuxuu ahaa ma la sheegi karaa ma la werin karaa beed ma lagu camal fali karaa waa kan ikhtalafa alculamaau fi lcamali biاlxadiidi daciif xadiidka daciifka ah lagu camal fali isku khilaafeen waladii calayhi jamhuur اlculamaa culummada intay u badan yihiin midkay ku tageen ama ra'yiga ay ku tageen ay qabaan annahu yustaxabu alcamalu bihi in ay wanaagsan tahay wey alcamalu bihi in lagu camal falo xadiidka daciifka xagee fi fadaail acmaal fadaail acmaalka fadaail acmaal hade waa amaasha fadliga lagu sheego wey ninkii salaad saasa tukada intaasu heli istigfaar intaa ninka le intaasu heli subxaan allah intaa ninka intaasu heli qur-aanka intaa ninka akhriya intaasu heli fadaail acmaal wey waa camal aad samaynayso fadligiisana la socdo wey waxaa noocaas o kale haduu xadiiku ku saabsan yahay kolle waa cibaada kudhibi mayso waa un khayre khayr weeye kudhibi mayse iskaga camal fal taas qaar baa ku tegey laakiin bishuruudin halaatha qolada sidaa leh ee xadiidka daciifka waa lagu caanfali karaa wixii fadaa'il acmaal hadduu ka hadlaayo leh laftirkooda waxay u shardiyeen saddex shardi awdaxa hal xaafid ibnu xajar xaafid ibnu xajar baana caddeeyey buu ku leeyay waxaa uga horreeyey imaam nawowi imaam nawowi <clears throat> ayaa uga horreyey raxmatullah caleyh wahiya shuruudda saddexdaa waxaa weeye kow an yakuuna daciifu غayru shadiidin daciif horta waa inuu yahay daciifan shadiid ahayn dضacfi shadiida hadduu yahay xadiidka asaga xataa fadaa'il acmaal laguma calfali karo dضacfi waa soo maray waa kaa soo maray daciif iyo daciifu mxuha jidan ama mxuu ahaa jidan iyo waahi iyo qaybahaas wey marka kuwa dضacfigiisa uu daran yahay xataa fadaa'il acmaal hadduu wato la qaadan maayo maxaa yeeley inuu been yahay ayuu u dhow yahay labo shardiga labaad an yandrij axadiiثu xadiiku waa inuu dhex galo taxta aslin macmuulin bihi usuulu shareecada usuusha shareecada asal kamida ah oo lagu camal falo waa inu dhex galo masale sharci ahoo adilo loo hayo caam ah qawaacid caama loo hayo waa inuu hoos ku hoos jiro waa inuu ku hoos jiro taasna way ka soo reebeen qolo waxay dhaheen asaguna maarata waa lagu camal fali karaa lannahu kolley kolley masaladan xadiidkan uu sheegi meel kale aan oga faaidaysanay oo meel kale aad noo tasiilisay oo adilo kalaan u haynaayo ku dhaqankeeda ku camalfalkeeda ayadu kolley waxa weeyaan waa banaan tahay waa la hayaa kana min baab istinaas iska wehesho iska wehesho jiib shardiga saddexaad waxaa weeye anlaa yactaqida qofka werinayo waa inuu ictiqaadinin qofka ku camalfalay anlaa yactaqida waa inuu ictiqaadinin cinda alcamali bihi markuu ku camalfalayo thubuutahu inuu sugan yahay oo nabiga ka sugan yahay waa inuuna ictiqaadinin bal yactaqidu lixtiyaata wuxuunu ictiqaadinayo min baab alixtiyaat suuragal inuu nabiga alayh salaam ka maqlay warkan inuu jira dhici karta acmaal wanaagsanna waa ka hadlaya iskaga camal fal inta camal wanagsan uu ku dhaafi lahaa ixtiyaadkaasu iskaga camal fali yactaqidu lixtiyaata taxadar unbuu iska ictiqaadinaya inay iska suuragal tahay ee inuu jasmiyo oo ictiqaadiyo inuu nabiga ka sugan yahay arrintaa iyadaa lama banaana saddexdaa shardi haddii la helo fadaalil acmaal waa loo daliisha waa lagu camalfali karaa xadiidka daciifka buu ku lehy dacfi waa inuu shadiid ahayn asal usuusha macmuulada he camalfal waa inuu raaco salaadihii iyo soonkii iyo zakadii iyo daacadii iyo umuurtii adilada waaweyn loo hayey caamka loo hayey waa inuu mid un ku hoos jiro anlaa yactaqida cinda alcamal bihi thubuuta wa inuu ictiqaadinin eh, ashharu lmusanafaati musanafaadka la alifay kutubta alkutub almusanafaat kutubta la alifay kuwa ugu mashhuursan alatii hiya madinatu daciifi daciifkana aanaha u ah meesha daciifka loo malaynaya inuu ku badan yahay kutubta laga alifay ashar musanafaat alati hiya musanafaatka hiya iyadu madinatu daciif daciifka aana u ah oo yani daciifka meesha loo malaynayo inuu ku badan yahay kutubta laga alifay alkutub alati sunifat fi bayaani ducafaa ko kutubta u badan waxaa weeye ee daciifka ugu badan ama meesha ugu badan loo malaynayo daciifka ku badan yahay waaba kutubta lagala alifayba maxaa laga alifay fi bayaani ducafaa raggii ducafada baa la cadaynaya marka la cadaynayo hebel waa daciif laleeyahay xadiidka uu weriyey baa salka loo saari xadiidkiisa marka waa meelaha daciifka ku badan yahay halkaas wey ka kitaabi ducafaa ibni xibaan ibni xibaan kitaabkiisa u leyahy kitaabu ducafaa kitaabu ducafaa iyo kitaabu thiqaad iyo kitaabu majruuxiin iyo waa leeyahy ibnu xibaan wa kitaabu miisaan اlictidaal dahabi <clears throat> fa ina mualifiihima labadan mualif waa dahabi iyo ibnu xibaane eh. labadooda kitaabay alifeen yadkuruuna waxay sheegaan amhilatan miithaalo lilaxaadiid alatii axaadiistii bay miithaalo u sheegaan saarad noqotay daciifatan bisababi ruwaatin bisababi eh, riwaayati ulaaika ducafaa kuwa ducafada ay sheegayaan werid ay wariyeen darteed xadiista daciifka ku noqotay iyo sheegi markay dhahan hebel waa daciif bay xadiidkii uu ku daciifoobay iyo waxyaalaha maarata laga hayo amhilada ayay raacinayaan <clears throat> naam fa ina muaalifiihima labadaas eh, eh, kutaab labadaas sheekh wax aliftay kutubta alifeen ama labada mualif waa ibn xibaan iyo mxuu ahaa adahabiye yadkuruuna waxay sheegayaan labada mualif amhilata mithaalo iyo lil axaadiii alati axaadiisu sheegayaan saarad noqotay daciifatan bisababi riwaayati ulaaika ducafaa ducafadaas ay ka hadlayaan riwaayo ay weriyeen sababteed xadiidka daciif ku noqday laha qaybta labaad ama meelaha kale ee daciifka ay ku badan waxa weeye alkutub alatii sunifat laga alifay fii anwaacin nooc oo min adaciifi kamida ah khaasatan gaar nooc anwaacii daciifka waa kaan waa fara badan yahay nooc kamida ah rag kutub ka alifeen mursal bay qaar ka alifeen markay mursal alifayaan maraasiish oo kale mathal maraasil abu daawuud baa jirta cilal baa jira cilal tirmidi baa jira daaru qudni iyo marka cilalka ay ka hadlayaan dee xadiista ayaga ay sheegayan iyadana waa daciif wey <clears throat> mithla kitaab almaraasiil waalcilali wاlmudraji wagayriha kuwaasa kitaab laga alifay mursal baa kitaab laga alifay inta kita xadiis mursaleed ba lasoo aroriyey de mursalna maxau ahaa waa nooc anwaac daciif kamida muxuu daciif ku noqday mursal bisababi sakdi soo maarti sanadkii baa dhacay wاlcilal kadalik cadam lciladi la rabeele waay kitaab baa laga alifay wاlmudraj kutubta axaadiista mudrajada la alifay ee xadiis loo ekeysiye nabigana warkiisi ma aha wagayriha ka kitaabi marasiil abi daawud abu daawud wuxuu leeyahy kitab le kitab marasiil wa kitaab alcilal daaru qudni wagayrihi kitaab alcilal darqutni waa leeyahy tirmidi waa leeyahy keyrka waa badan kutub alcilal rag badan baa wax ka alifay kutubtaasaa dacfiga ugu badan meelaha laga helo ayuu ka wadaa intaa joog wallahu aclam wabillahi tawfiq sala allah wasalam ala nabina maxamed